بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين baabu في أن الأمر يدل على إجزاء المأمور به wuxuu baab u yahay في أن الأمر أمرka shay lagu أمro يدل wuxuu ku tusahayaa calىa إجزاءi inuu kaa guday oo kaa dhacay alma'muur bihi shaygii lagu amray oo lagu faro lagu diray inuu kaa dhacay oo wujuubkii iyo xilka ayb masale un ka mida ah masaa-ishii amarka oo gabagabayska tatimaadkii ah iyo wadaad ku sii wadaan shalay waxaan hilmaamay intaan casharkii shalay aan wadnay qawaaciddii markaan sheegaynay maa laa yatami lwaajib ilaa bihi fahuwa waajib qaacidadaas waxay jirta qaab kaloo loo dhigo intaanu dee wax wadno hadba wixi aan faa'iideyn karna waa inaan faa'iideyno meesha waxaan u nimid waa in wax la faa'iido marka qaacidadaas qaab kalea loo dhigaa oo la yidhaahdo maa laa yatimu اlma'muuru ila bihi fahuwa ma'muuru maa laa yatimu اlwaajibu ila bihi fahuwa waajib oo loo dhiga waxaa kaloo loo dhigaa maa laa yatimu اlma'muuru ila bihi maa laa yatimu اlma'muuru ila bihi fahuwa ma'muurun weliba midaasay rajaxaan usuuliyiinta rag ka mida taasay rajaxaan taasaa fiican bay yihahdeen maxay ku fiican tahay waxay leeyihiin markii la yidhahdo maa laa yatimu اlwaajibu ila bihi fahuwa waajib waxaa markiiba kuu soo boodaysa sunadu inaysan meesha ku jirin nadbi inuusan meesha ku jirin warka waa garatay meelata nadbi inuusan meesha ku jirin baa kuu soo boodaysa oo waxaa laga hadlaya ay tahay waajibka keliya laakiin markii lagu yidhahdo maa yatimu اlma'muuru ilaa bihi fahuwa ma'muur ma'muurka fiihi amru nadbi wa amru leh iijaab baa ku jiro taasaa marka ka fiican oo ka macaan oo xoogaa waxaa weye eh, ka fog ictiraadkii bushiga sidaa daraaddeed qolada tiraahda maa laa yatimu lwaajibu ila bihi fahuwa waajib waxay u cararaan marka dambe oy ku bushbaxaan inay dhahaan muqadamat اlwaajib waa waajib muqadamat اlmanduubna waa manduub muqadamat makruh waa makruh muqadamat اlxaaraam waa xaaraam muqadamaad inay cararaan marka waa fahamta muqadamaadka marka waa cararayaan lakin haddaad marka hore tirahda maa laa yatimu اlma'muuru ila bihi fahuwa ma'muur haddaad tirahdo ma'muur qad yakuunu manduuban qad yakuunu he waajiban wey mqadamaة eh, mamuur waa mamuura mqadamaة اmandub waa eh, manduuba warku waa iska dhibyaryaha warku iska dhibya marka qawaacidda marka iyo masaaئisha in xoogaa hadba wixii la waxayn kara la waxay waa shay aad u muhiima ah wey sababtoo ah mas'alada aad ka taqaano haddaad hadda tusaale magaaladan aan joogno hal jid haddaad ka taqaano ama laba jid ka taqaano iyo ninka toban jid ka yaqaana oo baabuur marsiin kara ama labaatan jid baabuur kula boodi kara ma isku midba haddii la isgalo nin baa labaatan jid oo magaalada iskaga baxuu yaqaana midna hal jid iyo labu yaqaana macnaheed waxaa weeye masaaئisha haddaad garan karto labaatan waji konton waji oo loo dhigi karo ama looga imaan karo haddaad fahamsan tahay waxaad ka fiican tahay oo ka wanaagsan tahay ninka ka garanaya hal weji hal weji weli ka yaqaana marka waa hal keliya ku galbeela somal waxayna reerkii ka yaasiin yaqaan isaga yaasiin seega haddii adkaas masale aad la fadhido meesha ayadoo maalin dambe ay kaa hoos baxayso wey laakiin haddaad awjuuh badan iqaabo badan masalada u garanayso waxa wey qaabo badan baad uga faa'iideysan kartaa ayb marka masaaishaas waa in saas loola soco wuxuu yii marka abu isxaaq shiraasi wuuu ibrahim wuxuu yihi fi ana amra baab wuxuu yihi fi ana alamra amarku wax lagu amro yadulu wuxuu ku tusaya calaa ijzaaءi اlma'muuri bihi shaygii lagu amray inuu kaa gudahayo alamru mujarad markaad samayso oo sidii loogu talagalay aad u samayso wuu faahfaahin doonaaye waa kaa dhacay wey waa masle marka laysku hayo muctasilo iyo mutakalimiin rag ah baa waxay leeyihiin maya amarka kuma tusahayo ijza kuma tusahayo daliil kale u baahan tahay waan radin doona shilaas meelaad buu ka soo hari doono isagana ku saxana ku garle masaladan iyo jamaahiirtaba laysa biljumhuur jamaahiirtaa ku garle waana sida shilaas u marayo waclam waxaad ogaa taabiya cilma alyaqiin wey waclam calam hadda muxuu isticmaala waa calam hadda si wadaadku bilaash iskama isticmaalin waa calam hadda wuxuu isticmaalahayaa wuxuu rabaa inuu kugu baraarujiyo mas'alada ha ogow weeye waa calam cilm alyaqiin ama dannigii raajix ahaaba midkaad tiraahdaba mas'aladan ogow oo la soco oo weele oo cilmi u yeelo oo u dhug yeelo weyin kaa hoos bixi weeye waa calam waxaad ogaataa annahu sheekh maxamed cabdiwahaab waxa ku badan waa calam raximaka allah waa calam raximaka allah limaada yaquul hada limaada yaquul waxaad u malaynaysaa hadalkaas maxamed cabdiwahaab tamiim uu isticmaalayo inuu bilaash ka yahay hadal iska qoraayo oo eh, imla meesha la iska qoraayo waclam raximaka allah inta u malaynaysaa fii kunuuzin min alcilmi kelimaddaa in la isticmaalo waxay u baahan tahay keligeed he eh, in laga hadlo usbuuciya iyo maalmo in laga hadlo waxayna ku tusaysaa maxamed cabdiwahaab inuu ahaa caalim baarica oo naxriira oo wax fahansan wax uu ka hadlaya inuu ah bay ku tusaysaa ah, isagoo maca daalika nin eh, xambali oo faqiih ah oo uu ahaa caalim u ahaa haddana waxaa weye maxamed cabdiwahaab ma ahayn nin muqalid oo cidduu raba iska daba ordahaya qolaa waxay haysaan kutubta maxamed cabdiwahaab inuu soo wax ka soo qorqortay ibnu qayim iyo ibnu taymiya wax ka soo qorqortay ma hawsha ibnu qayim iyo ibnu taymiya masaa'il cida kawa khilaafsan yahi osan shuqul ku dhinac ka mara kutubada intuu arkay isaga tegayaa ma saas ma hawsha waclam waxaad ogaa annahu amar sha'niya idaa amara allahu allah hadduu amro tacaala sareeye bificlin allah hadduu ficilku amro lam yakhlu kama marnaanahayo alma'muuru qofkii wax la amray kama marnaanahayo almamuur qofku wax la amray kama marnaanahayo ilaa xaalado unbuu yeelan doonaa wey ah, idaa amara anahu an idaa amar allahu alla hadduu amroo ku faro bificlin ficil buu ku amro ficilkaas samee baa lagu yihi lam yakhlu kama marnaanahayo wey khalaa yakhlu khalaa yakhlu lam yakhlu macnaa ficilku majzuum ku yahay xadfu xarfi lam yakhlu kama marnaanahayo weeye almamuuru qofkii wax la amray kama marnaanahayo ima an yafcala اmamuura bihi shaygii la faray inuu u sameeyo calى اwajhi wejigii iyo qaabkii sifadii inuu u sameeyo aladii wejigaasi sifadaasoo tanaawalahu uu taabtay oo gaaroo shamliyey almru amarku siduu shamliyey oo taabtay inuu u sameeyo xaaladda koowaad waxa wey saddexaaduu yeelan doonaaye in amarkii laguu diray sidii laguu diray la timaado shuruuddiisa aad la timaado arkaantiisa aad la timaado mubطilaadka aad ka fogaado nawaahida aad ka fogaado sidii wax lagu amrayee xala dhalay boqol kiiba boqol shahaada muntaas aad qaadato aw ama maahana yaziidu inuu kordhiyo calaa maa tanaawalahu اlamru amarku wuxuu taabtay iyo wax kusii darayba waxaa lagu yihi war hawshaas samee markaasaad sii kordhisa iyadoo aad sii badisay hawshiis laguu diray ayaa sii naashnaashoo sii qurxisoo sii xaladaystay oo hee koofiyey cimadaad usii gelisay waxbaad kusii dardartayba oo dabaqyaad siisaan aw ama maahane yanqus Ah, yanqus wuu nuqsaamiyey wixii loo diray hawshii la yihi qabo ayuu wax ka jaray wy nambaruu ka jara hawl waxaa loo dira boqol nambar baa loo diray markaasuu sagaashan iyo shan buu sameyey shanna waa gooyey hawsh marka loo diray mar waa nusqaamiyey mar waa gooyey marna sidii loogu talagalay bu saddexda xaaladood yuu ka soo saara sideeda markaad xaalado dhalaalinayso haddaad tiraahdo moogtahay saas iyo saan bay noqon kartaa saa iyo saan bay noqon kartaa saas iyo saas bay noqon kartaad waa qismi caqliya wey waxayna ku xidhanta qofka wax qaybinaya wax baraarujinahaya suu masalada u arko u muطaalacaynayo u fiirinayo u ictiqaadahayo waa qasmi caqliyow qasmi caqliyaha marka layskuna yaabo haddaan ku ihahdo hebel saasuu yidhi hadduu saa yidhi imaa inuu runlow yahay iyo imaa inuu beenlow yahay un baa ka soo baxaysa inuu saas iyo saas yahay ba ka soo baxay hadduu saas yahay saas wey hadduu saas yahayna waa saas wey waa qasmi caqliyow hadda waa ujeeda shiraazi wuu qaybiyey wuu qaybiyey hawsha wuxuu saabu noqon inuu sid loogu talagalo ilaahay u amri ula yimaado waa xukun qodob baa laga hadli doonaa qodob labaad wuu ziyaadiyo wuu kordhiyo waxbuu ku dardara oo laga hadli doono qodob saddexaad amarkii wax ka nusqaamiye wey iska fiir marka wuxuu ku yidhi fain facala hadduu sameeyo cala alwajhi aladii tanaawalahu اlamru hadduu u sameeyo fain facala alma'muur wey ma'muurka qofka wax la amray hadduu u sameeyo ficilkii hawshii la amray cala alwajhi aladii ifad wejigu bimacna sifiga in badan baan soo marnay wejigii iyo qaabkii sifadii hadduu u sameeyey aladii wejigaa sifadaas tanaawalahu uu taabtay oo shamliyo wada gaaray alamru amarku uu gaaray amarka muxuu wada gaaray maxaa laga waraa sifa markii wax lagu amro amarkaasu shuruud iyo arkaan iyo tatimaad iyo hawluu leeyahay hawlihiisi wixiiso dhammaystiran baad samaysa ajzaahu wuu ka gudahayaa buu ku yidhi amarkii ajzaahu amarkii waa ka gudahayaa mar haddaad si loogu talagalay aad u guddo aad u samayso ajzaahu wuu ka gudahayaa daalika kaas oo samayntaasi qaab ficilka qaabka u sameeyey wuxuu ka gudahayaa bimujarad اlamri buu uga gudahayaa ficilku waa ka gudahaya waana ka dhacaya bimujarad اlamri amarkaas keliya sidii loogu talagaa u samaysay waa kaa dhacahaya dalabkii w lannahu markii amar uu siiyo waan soo marnay waxaa weeye amarka xaaladaha ku fuulaya kow inaad ictiqaadiso amarkaa in lagaa rabo waajib kugu yahay laba waxaa weye waxaa la rabaa inaad dimadaada iyo mas-uuliyaddaada in hawl lagaa dalbayo ku saaranto xil ku saaran lo xilka inaad gudato saddex inaad samayso ku dhaqaaqdo haddaad hadda samayn weydo ood cudaar aad u samayn weydo waa war la garta wey marka hadduu qofku faidaa facala cala alwajhi aladii tanaawalahu اlamru ajzaahu dalika hawshaasu waa ka gudaysaa waana ka dhacaysaa wey dalika dalika alficil waa ka dhacaya bimujarad اamri amarka ood samaysay sida u samays kaaga dhacaya marka waa dhib yar yahay lann maxaa lagu diray salli baa lagu yar arbac ragcaad afar ragcaad samaysay ragcadii baad samaysay waad weysaysatay cawrad waa asturtay meel daahiraad istaagtay maryuhu waa daahir qibladii baad qaabashay nawaahi baad ka fogaatay sidii loogu talagalay baa u timid markaad salaadaas saas aad uga baxdo salaamana qasato waxaa weeye ajzaa waa kaa gudday ficilku waa kaa dhacay mas-uuliyadda waa ku saaran waa kaa dhacay xala dhalay baa tay banaankaa soo baxaysa ninku yidhahdo salaad tuko goormaan tukaday baad leedahay mar hore mas-uuliyadda ka dhacay waxba la imaysa or adigu tuko xala dhalay baan waa iga gudday وqاaل bعd المعتaزiلaةi معتaزilada hadl hadlaya mutakalimiin niman xoogaa oon badnayn weeye وqاaل bعd المعتaزiلaةi waxay dhaheen alأmru amarku laa yadul kuma tusahayo calى الإجزاء gudud kuma tusahayo in wax lagu amro oo amarkii markii wii lagu amray aad samayso kuma tusaysay dhaheen in hawshii ay kaa gudayso oo maxaa dhacay waxaa dhacaydeen waxyaalo awaamir oo inta laguu diro oo lagu yidhaha samee aad samayso haddana mas-uuliyaddii aysan kaa dhicin oo weli lagu hayso lagugu dhegan yahay sidaa daraaddeed waxay dhaheen waxaan u baahannahay markii lagu yidhaha salaad ood salaaddii tukato inaan helno deliil kale iyo qariino kale iyo caddayn kale oo dhahaysa ninkan w mas-uuliyaddii waa ka dhacday amarkiina wuu fuliy xaladhalay hore u soco ilaa aan deliilkaa ka helno amarkii waan sameeyey waa iga guday mas-uuliyaddii waa iga dhacday ma yeelaynay dheh marka jamaahiiru ahlicilmi waxay dhaheen waxaas dee waa cadas qof shaqo loo diray oo shaqadii sameeyey haddana weli laleeyahay waxba maadan samayn waa lagugu dhegan yahay war hawshaas waxay dhaheen waa cadas wax la yeelahaya ma aha si fiican wax uga niqaashay masalada axsanu ma naaqasha calayhi ibnu qudaama raxmat ullahi calayh rawtu naadirka junat munaadirka laga fiira laga mutaalaciyo ayib marka waxay dhaheen alamru laa yadulu cala ajza amhilada keena waxaa ka mid a ah, waxaa tusaale ahaan waxay dhaheen qofka eh, xaj xarmada oo isaga xajkii ku jira ku dhaca jamac ku dhaca ama mubdilaat aj ku dhaco haween xaaskiisa u galmooda waxaa la amraya xajka inuu sii wado alxaj ulfaasid waad ogtiin waa la sii wada hayaa waxaana loo daliishaday waatimu alxaja walcumrata adigoo iyagoo faasid ah oo weliba eh, aysan kaa asaxaynin yaa haddana waa aayadda loo daliishada waa lagu leey sii wad dhammaystir laakiin sanadka dambe waxaa lagaa rabaa inaad xaj soo guddaa lagaa rabaa marka waxay dhaheen qofkan asaga ah amar baa la siiye wa atimu اlxaja la yihi xajki faasidkaabuu sii wadaa wamaca daalika wax ajar xajoo helaya ma jiro wujuubka xajku kama dhacayo dimadiisa hadduusan xaj hore u xajinin ajkii xajulislaam kama eh, dhacayo waa laga rabaa marka amarka wuxuuna tusay bay dhaheen qofku uu sameeyey in uusan ijzaa meesha ka dhicin ee weli madluubiga dimadiisuna mashquulo tahay taa jamaahiirtu marka waay kaga jawaan waay dhaheen wad qaldantihiine annagu waxaan ka hadlayna wuxuu ahaa waajib loola yimid sidii shareecadu ugu talagashay laakiin wakan waa waajib khalal ku dhacay oo arkaantiisi iyo shuruuddiisi hawliisi dhaawac la gaarsiiyey wad waxaad ka hadlaysaan taana doodu kama taagnaba marka waxay doodu ka taagantahay inta u timaadaan waxaa weeye shay waajib ah oo si loogu talagalay loo sameeyey ma gudahay mise mugdahay baan isku hayna maxal nisaacu kaa suura laakiin hawl khalal ku yimid shareecaduna ay tiri sii dhammaystir waxaa weeye ma ma aha wele masale kale waxay dhaheen haddii maanta iyadoo duhurkii la joogo la yidhaahdo shalagala bishii ramadaan baa la arkay waajib waxaa noqonaysa inaad af haysato oo dadka aad la af haysato hadda bishii maalintiina way soo qallaynaysa waad soo celinaysaa waajib waxay dhn waad samaysay maca daalika waa amar baad samaysay fartoontay haddana wujuubkii kaama dhicino maalin dambaad soo qadayn doontaa howlaha waxayna tusahayaan bay dheheen waxaa la mida ah bay dheheen qofkii salaad gala qofba isagoo u malaynaya inuu tahaaro qaba ayuu salaad gala salaad wuu tukaday hadhow wuxuu xusuustay inuusan weyse qabin waxay dhaheen qofkaanu amarki waa fuliyey salli baa la yidhi wuu tukaday haddana wa cadaato inuusan weyse qabin hunaa amar buu fartoomay salaad buu tukaday wa maca daalika dimadiisu beri ma aho salaad baa la rabaa inuu keeno soo celiyo waxay dhaheen awaamirta waxayna tusaysaa inaan qofku amar hadduu fuliyo uusan dimadiisu aysan beri noqonayn laakiin loo baahan yahay daliil weli far baa taagan daliil in la heliyo xujo ah waad fasaxan tahay waa kaa dhacay warkaasay daldaleen jamaahiirtu laakiin waa waa ku qosleen waay dhn waa xujo saxa ma ahane waxaanu khalal baa ku yimid qofka salaad biduuni wuduuca ah tukaday amarka si loogu talagelay ma u fuliya maya wey ah, si uma fulinio limaada lanno shuruudii baa ka maqan ahaara ka maqan aye qofka ramadaan iska afhaystay waxaa weeye waa muwaafaqat اljumhuur iyo maxaa le dadka inaad waafaqdo unbaa looga jeeda iyo xurmat lyom baad xoogaa ilaalinaysaa maahane waxaa weye hadda soom maalin ramadaan oo dhammaystiran min inshiqaaq اfajr ilaa quruub الshams miyuu sooma maya barkadii bu iska afqabsada al hawlahaas hawl dhamaystira ma hawshan ka hadlena taa ma hawshan ka hadlena waxaa weeye amar sidii ilaahay iyo rasuulkiisa ugu talagelen loo fuliyey kaamil shuruud wal arkaan bu waxaan ka hadlena taana ma haysan hawshka ma haysan marka nimanka warkoodu waa ma xoog badna ma xoog badna war isku daciif marka saasay waxay u dhaheen alamru laa yadul cala ijza bay dhaheen howlahaasaynu ku wataa bal waxay dhaheen yaxtaaju waxaa loo baahan yahay weeye bal yaxtaaju ijza wuxuu u baahan yahay ilaa daliil aakhar buu u baahan yahay bal iskaba dhaaf inuu kaa gude yaxtaaju wuxuu u baahanya alijzaa gudiddu waxay u baahan tahay ilaa daliilin aakhare daliil kale inaan helno wey oo yihahdo xala weeye waxba looma hayso waa fasaxan tahay daliilka waa inaan helno wuxuu ku yidhi shiiraasi waa haadaa khaطa'un warkaa waa gef iyo khata warka isaga waa waa khata iyo gef runtiis waa war baatila lanno qof dhan waxay dhaheen jamaahiirtu waxay ku jawaabeen waxaa ka mid a ah, waa caras bay dhaheen waxaad wadaan qof hawl sidii loogu talagalay sameeyey qof waalidkaaba wuxuu ku yidhi isqini maa buu ku yidhi galaas weyn oo biyaa baad u keenta ah, markaasaa maxaa la yihaahdaa haddana waxa weeye waxa yidhi biyo imaadan keenin oo sookan aabba kuu keenay waaba karaa galaas weyn ku <laughs> agyaa raajinki galaaska waa ma keenay waalidka ma aطacin mise ma adicin weysadii waa diyaar kii lacabay waa diyar gooshu waa wax walba waa diyaar haya markaas waxay dhaheen maya weli ma dhicin maxaa dhicin weli ah, weli ma dhicin marka waxa leeyahay waa calaf waxaas waa ciyaar waad sheegaysaa wax socon kara ma runta waa sax jamaahiirtu waa ku saxan yahay wuxuu hada khatab iyo liannahu maxaa yeelay qad facala alma'muura bihi wuu sameeyey ad aiiiya acala wuu sameeyey ad ad keligeed goorima loo macnayn karaa ad aiiiya ma la ohan karaa haddii ad aiiiya laya mota waxyaala ajrumi waa jira marka hoos loo dego xoogaa iska tawasuco ku jiro laakiin afku iska bartay hadda ad haddii keligeed la macneeyo waxaa lagu dhihi jira xarafku waa maa macnan he hagee ma ahaan jiray fii hayri soo ma ahaan jirin haddii marka xarafka aad keligii macnayso waxaa kuu soo boodaysaa xarafku asagoon cid macno kaa tusa inaad ciraabtay ood macnaysay oo fasirtay ajruumgu marka xoogaa marka qaarkood waa la iska tasahulaaho lakin waa inaad la socoto bushiga waa in la socoto haddii la iska kalaalaadiyo waa inaad taqaanee dadkaad ku carar leed anad gafanaysa wey marka marka qaarkood la iska laqmaya marna la iska socdaa lannahu maxaa yeelay bihi qofka ma'muurkaa qad facala wuu sameeyey wey qad xaqiiqaya facala wuu sameeyey alma'muura bihi shaygii la amray wuu sameeyey si loogu talagula u sameeyey wey calى اlwجhi qaab buuna u sameeyey sifo aladii sifadaasi wejigaasoo tanaawalahu uu shamliyey oo taabtoo gaaray alamr amarka u gaaray sida amarku u taabtay oo loogu talagalo lagu faloliyo saas iyo saa u samee siduu u sameeye wey fawajaba waxaa waajib noqotay oo xaqiiqowday buu kuyo laga maarmaana an yacuuda inuu u noqdo an yacuuda ka u noqonaya ma'muurka qofka qofku inuu u noqdo oo ahaado ilaa maa kaana wuxuu ahaa calayhi dushiisa weeye qabla amri amarka intaan dusha laga saarin siduu ahaa inuu noqdo oo amarka intaan la saarin muxuu ahaa xalaadhalaygu ah mas-uuliyad ma saarnaygu adiga intaan aabbahaa ku dhimbiye ii keen ma amar baa ku saarnaa maya xalaadhalay baad halkaasaad iska maraysay wey adoo halkaa iska marahaya yaa amar kugu soo booda aabbaha wuxuu ku yidhi isqinil maa haa tilmooya buu ku yidhi biyo keen buu ku yidhi amar baa kugu kugu habsaday wey mar haddaan biyihii keeno oo aabbahay biyihii aan soo hordhigo waxaan ku noqonahayaa sidaan awal ahaa oo ah xaladhalay wax amar iyo wax kale mas-uuliyadnasa saarnayn oo iska seexdo marka shidaas waa garama wuxuu yidhi fawajaba waxaa waajib noqotay mar haddii sidii loogu talgal wax u samayso an yacuuda qofku inuu u noqdo oo ahaado ila mashquul baa dimadiisa iyo mas-uuliyaddiisa baa saarnayd hawl baa laga rabay laga dalbahay an yacuuda fawajaba an yacuuda inuu qofku noqdo ma'muurka ilaa maa kaana wuxuu ah calayhi dushiisa qabla alamri intaan amarka la sino amar la farin siduu ahaa oo xaladhalay uu ahaa oo dimadiisu beriga ahayd oon waxba lagu lahayn adiga bisha ramadaan intaysan soo gelin ma ramadaan baa laguu leeya maya maalintay bilato kutiba calaykum siyaam soo kuma hayo markaan dhammeeyo oon bisha soomo hee sidaan awal ah ma u mise uma noqonayo u noqonaya xaadhalay baan bishii ramadaan maantaan ka iiday qamiis cad baan xirtay xaadhalay baan mas-uuliyaddina waa ka baxayo qofkii yidhaha bishii ramadaan maadan soomin walaal waa soo sooma soddon baan soo tooma sagaal iyo labaatan maxaa kaloo layga rabaa mas-uuliyadda waa iga dhacday waxaa la dhalay baan ahay marka in la yidhah wax kala lagu saaraya looma baahna bu shiiraas warka asaga war saxwo faslun fasalkanu maxaa weeye waa nusaakda waa iniisha qodada nusaakda hawshaa waxayse wey laakiin wadaadku sida walcilmu cinda allah kasida ka muuqta muusamin sababtoo ah faamaada baa kutusaysa faama tii hore maxaa fain facala cala alwajhi aladi tanaawalahu amru ajzahu dalika bimujarad amri buu ku yidhi faama buu ku yidhi marka wey waa qaybtii labaad oo ahayd maxay qaybta labaad aw yaziidu hee calى ma tanaawalahu اlamr soo qayb labaad ma ahayn qaybta labaadna waa tana iska fiiri faama idaa zaada hadduu kordhiyo buu ku yidhi ma'muurku calى اlma'muuri bihi le ma'muur iyo ma'muur bihi iyo aamir iyo amar baa jira afartaasa meesha horta la soco aamir waa cidda wax amraysa haye ma'muuru bihina waa shayga la amrayo lagaa rabo ma'muurkuna waa ke waa qofka la amrahayo waxa meesha ka dhacayna maxay tahay amar weeye afartaa rugni wey wax meesha yaalla ayb faama idaa zaada hadduu kordhiyo ayaa kordhinaya ma'muurkii baa kordhinaya calى اlma'muuri bihi shaygii loo diray buu kordhiyo waaba sii badbadiyeyba wuu kuu fasiro wuxuu ku yihi ban ya'murahu waa in la amro oo la faro birukuuci rukuuc baa la amro war rukuuc baa la yihi rukuuc madaxa laalaadi baa layihi fayaziida uu kordhiyo calىa maa yaqacu wuxuu ku dhachayo calayhi dushiisa alismu wixii magacu ku dhacayo oo rukuucda ahaa ayuu ka kordhiyo waxbuu kusii daray fayaziida uu kordhiyo calىa maa yaqacu ban yamurahu waaba inuu amro birukuuc buu amrayo fayaziida wuu kordhinayaa mamuurkiiba wuxuu kordhiyey oo badiya ma shay buu kordhiyoo badiyey yaqacu uu ku dhacay calayhi dushiisa alsmu wix magacu ku dhacaayey yuu ka kordhiyo waxbuu sii badiyey magacu muxuu ku dhacaayey rukuuc ku dhacaayey alaysa kadalika ila waxaa lagu yihi irkac baa lagu yihi irkac baa lagu yihi warkacu maca raakicin baa lagu yihi warkacu maca raakicin aayadaas waxaa loo dadiishaday inay jamacadu waajib tahay marka irkac markii lagu yihi rukuuc magaceedu muxuu ku asaxayaa wuxuu ku ansaxayaa gacmaha inaad jilbaha saarto gacmaha markaad saa jilbaha u saarto oo qofkii saa kuu fiiriya uu ku wuu rukuucay ood soo noqoto qad rakactu baad leeda rukuuc baa dhacay haadaa taxaqaqa ismu rukuuc wey saa mar haddaad dhabarka u foorarisay gacmaha jilbaha saartay qad taxaqaqa ismuhee ismu rukuuc waa xaqiiqoobay wey ayib laakiin maadan samayna waad iska rukuucsanaata hal saac nus afartan daqiiqo baad maxaa le aad kaa daldalaysayoo aad rukuucsanaydu qofkaa ma kordhiye kaa kordhiye wey nasac qofka rukuucsanaa afartan daqiiqo nebi maxamed alay sla slam marka qaar riwaayadka xadis waxad ku arkaysaa suurad dheer oo intuu akhriyey oo nisa oo kalea intoo kale inu rukuucay marka rukuucda intaa la eg iyo qofka inta saas u rukuucay jilbaha gacmaha saaray soo noqday labadaa qof soo farq weyn uma dhexeeyo farq weyn baa udhexey ti wa laga hadlayo annaga shaaficiya oo bilmunaasaba ee kutubta waxaa noogu qoran markii laga hadlaayo arkaanta iyo shuruu arkaanta khaasatan inba laga hadlaayo waxaa noogu jira adnaa iyo awsad iyo akmal alaysa kadalik waa noogu jira sidaa daraaddeed inta badan shaaficiyadu waxay iska qaataan adnaaga ma yataxaqaqu calayhi ismu oo ah ismu rukuuc ismu sujuud ismu ictidaal ism markaasaa qofku salaada waxaa wuxuu tukanahayaa afartan ragcuu ku tukanahayaa laba saddex daqiiq لأنه mid walba meeشha سubحaaن رabiy الcaظيم markuu le waaba sii kacayb samع الlaه liman xamdu allahu akbar sir kuwa salaada ka wara salaada ayada ka wara nin baan waa isla tukana markaasaa jamaca gadaal ka soo gaarin nin ragga isku agtugay nin ka mida yaa wuxuu yihi yaa wuxuu sameeyey markii aan aan istaaganay ayuu intaan hal ragca tukanaynay buu salaad maqrib bay ahayd ataxaad kadib baan ka soo dagaarinay intaan laba ragcood ragcad ma tukanaynay saddexdiiba tukada markaan tukanay waxaan ku uri war hebel habdareecmaan nin anigu fiqiga waxaan ku aqaanaa maqribku inuu saddex ragcadood yahay adigu laakiin hadda maxaa tukata markaasuu maxaa dhaca waxbaan ka tega saan hadda intaan ragcad tukanaynay baan iska tugto kabaha gashatay maxaa tukataa anigu maqribka waxaan fiqiga ku hayaa inuu saddex ragcadood yahay wadaad kale inta ku qoslay wuxuu yidhi wadaadku wuxuu ku salaad male geed galay baa tukato intaan anagu faatixa akhrinaynay iyo rukuucan ku jirnay yaad maxaa leeyahay samic allahu liman xamdu allahu akbar maxaa leeyahay ataxayaatu almubarakaatu assalaamu calaykum waad sii socota marka salaada saa isugu taxanmayda marka annaga waa khalal waxaa nagu dhacay tacliimiya oo ah qofku inuu salaadii ku nagaado rukuucdii ku nagaado qiraa'adii ku nagaado sujuuddii ku nagaado ictidaalki ku nagaado ataxiyaad ku nagaado ilaahay baryo meeshan ilahay baa lagu baryahaya ilahay baad hortaaganta waxaa laba marka inaad wanaajiso oo hagaajiso ayaa larabaa marka adnaaga in laga soo qabsado war adigaba shay walba midka ugu yar in lagaa siiya ma rabtid maxaad rabtaa midka ugu fiican ajarka ugu fiican khayrka ugu wanaagsan wax walba wanaag in lagaa siiya rabtaa adiguna wanaagga ku dadaa wanaag ku dadaal haddii waajibka iga dhacayo wanaagaan ku dadaala jazakum allahu khayr dadka fiqiga akrinaya kutubta akhrinaysaanna weligiin saa dadka wax loo fahansiiyo war adnaaga ha fadhiine maxaa la yihahdaa adkaarta iyo khayraadka badi qofka ha la yihahdo ayib marka hadda waxaan ku keennay maa yaqoc calayhi ism ismku wuxuu ku dhacayaa rukuuc saas aad jilbaha gacan saartaba ismi rukuuc waa lagaa helay wey marka laakiin kar waa kordhiye saqata waa ka dhacayaabuk alfardu horta faradki waa ka dhacaya canhu can ilma'muur qofkii la amray waa ka dhacaaya faradkii biadnaa ma shay midka ugu yar oo ugu sokeeyo weeye yaqacu uu ku dhacay caleyhi dusha alismu magacu midka ugu sokeeyo ku dhacayo oo rukuuco inuu saa u rukuucay ah ayuu magacii kaga dhacayaa wey waziyaadatu siyaadadan badan iska rukuucsantao adkaarta akhriyaysa soomaayo tasbiixda calaa daalik waziyaadatu calaa daalik intaas faradku kaga dhacayo adnaaga yarkaa waxay ka siyaadada soo tatawucun waa sunna buu ku yidhi oo laa tadkul ma gelayso fi اlamri amarka ma gelayso amarka shuqulkuma mana gelayso shiraasis u garama ma ujeedaa laakiin waa lagu haystaa waa lagu haystaa laakiin garankiisaana fiican garankiisaana fiican lakiin xataa rag maxaa la yihahda ahlu ka mid a xataa waa ku diidan yihiin warkan asaga u wato waa diidan waa ka niqaashay lakin waa fiican warkiisu warkiisu waa fiican waqaala ma keligiisna maaha dee waa meesha xoog loo xoog badan yahay w waqaala bacdunaas bacdunaas bacdunaas hadda yuu la jeeda axnaaf buu la jeeda hadda weliba binasi waxaa hadalkaa qaba ninka aan soo marno muctaziligaa qaribnaa abuasan aari abuasan alkhari halkaanu fadhiya aan ini soo sheegay ninka waa muctazili waa xagga caqadiga waa nin usuuliya masaa'il dhib badan oo usuuliya oo qaribanba usuul fiqa kuliga ay ku wareereen ayuu ku leey marka iska ilaali wa qaala bacdunaasi waa bacduaxnaaf waxay yidhaahdeen aljamiicu dhammaan bay dhaheen laga soo bilaabo midda ugu horayso adnaa ismi aadna leedihiin iyo hadduuba hal saac rukuucsanaado jamiic waajibun bay dhaheen dhammaanteed waa waajib bay dhaheen marka ugu horeysa u saa u rukuuco subxaana uu yidhaahdo ilaa hal saac hadduu rukuucnaado halkaas saac wuxuu wada waa waajib bayde wax suna suna la yihah ma jira raagtamada maaha dhammaan jimlo weeyeen amarku waa wada qabanayo qaala bacdunaas aljamiicu waajibun bay dhaheen oo daakhilu weliba wuxuu wada gelahayaa fi amri amarku wada gelahayaa bay dhaheen amarka ilaahay ku amray oo lagu yihi irkacu maca raakicin lagu yihi irkaca lagu yihi amarkaasay ku wada jiraan bay ku dheheen amarka waa garteen wax laga wado amarkii lagu amray oo ahaa irkac lagu yihi yay midda rukuucda bilowgeeda ugu horeeyo farad kaaga dhacayo iyo hal saacood rukuucsanayd kurta amarka wada jiraan bay dheheen waana waajib waana laga rabaa bay dheheen shiiraas wuxuu ku yihi ayuu maxay ku cilaysteen mataqaanaa waxay ku cilaysteen oo usuuliyiinta cilalka ahli wadaadkana uu soo raray waxaa weye waxay dhaheen idmaa min juzءi min اlأجزاء ilaa wayasluxu lidalika bay dhaheen fatakhsiiصu bacdiha biwaصfi اlwaajibi tarjuux min غayr murajax waxay dhaheen mataqaanaa irkac soo layma dhihin haa waa lagu yihi waxay dhaheen rukuucdaas marka ugu horraysoon rukuuco ilaa hal saac haddaan sii rukuucsanaado amarkaas irkaca kurtiid waa ku wada dhegan yahay inaad tirahda amarkaan rukuucdaa oon rukuucsanahay qayb ka mida waa waajib qaybna waa sunno qayb waa mustaxab waan qaybinayaa waxay dhaheen diidne irkac baa leeyahay rukuucdaas amarku kurti waa ku wada dhegan yahay hal saac haddaad rukuucdo iyo haddaad subxaana rabbiyal cadiim aad tirahdo waxay dhaheen waajib waa wada haystaa marka annagu rukuuc ma qaybinaynay dheh waad fahdimaysa dliilkooda laakiin dliilkooda sida loo burin doono ufiirso dliilkooda sida loo burin doono wuxuu ku yiri shiraas waa hada baatil wey warka asagaa baatil weeye buu yiri waa shaka bari wax kama jira tayib masalo masalo mutafaqa waa masalo khilaaf ku jira weeye kaas oo laakiin sidaan uu sheegahay wal cilm cinda allah baa raajixa shiraas siduu mar hayaa raajixa siduu rajixayna fiir wuxuu yiri lianna maa zaada waxa ka kordhay cala alismi waxa ka kordhay oo ka badan ismigu waa ma ismkii inaad lagaa helay ismu rukuuc lagaa helay ismu tasbiix in lagaa helay manaa waan waxaa loo yaqaana hadda masaladan kutub usul iiga iiga lafta waxaa loo yaqaanaa aziyaatu cala اlwaajib ah, shalna waan soo marnay soo ma ahayn aziyaatu cala اlwaajib weeye oo weliba hayru mutamayiza weye kamana soocmaysa la soco lanna rukuucdu waa dheer tahay weye rukuucdina ma kala googo-ayso ah, kurtigeed waa wada xidhaa ismu rukuuc bay wadataa ismu ictidaal bay wadataa ismu sujuud bay wadataa ma kala go-ayso marka tasaasa loo yaqaana لأنa maa zaada calى اsmi magaca waa ka kordhay buu ku yihi yajuusu waxaa banaan tarku inaad isaga tagta calى اطلاaq gebi ahaan ba inad ka tagtaa banaan war ma ii banaanta subxaana rabiyal cadiim markaan ihaahdo oon saa urku hal mar aan ihaahdo e inaan inta kale ka tago soo noqo samc allah ira ma ii banaanta haa weye bitifaaq waa kuu banaan tahay wey wuxuu yihi marka baطla buu yihi inaysan maaa wixii intaa ka kordhay inaysan waajib ahayn waa caddaatay xaggee waajibku joogaa marka inaan boqol jeer aan tiriyo xaggey taallaa sagaashan iyo sagaalka kale sunna inay taa caddaatay wey oo middaa waajibka iiga asaxay لأن mا saad bk w ka kordhaa لأن mا saad calى اsm oo ism الرuكوuع ism الsujuud ism الاعtidاal la helay hawshio la helay yjuusu waa banaan yahay yjuusu lahu qofka waa u banaan tarku inuu isaga tago shayga asaga calى اطلاaq gabi ahaanba inuu isaga tago inuu isaga tago ousan dheg jaran u siinin ayaa u banaan faإidaa facalahu haduu sameeyo haduu shayga ay banaan siyaadada haduu sameeyo lam yakun waajiban waajibku ma aha buy haddaan sameeyo oon sii wado rukuuc sii dheereeyo lam yakun waajiban iguma aha ka saa'iri nawaafil nawaafisha inteeda kale ka saa'ire ka baqiyati nawaafil nawaafisha kale baqiyadeeda sideedoo kale oo kale wey waajibiguma aho war nawaafisha soo ma banaana inaan iska sii wada inaan isaga tago salaad badan inaa iska tukado quraan badan inaa iska akriyo inaa iska soo gaabiyo soo ima banaana soom badan inaa iska soom maalma iska sooma inaa iska dayo soo ima banaana nawaafishio kale wey rukuucdan waajibkeedu marka daqiiqadda u horeyso iga dhacaya inta kale oon sii wadana waa shay sunaa haddaan rabana waa ka tegi karaa haddaan rabana waa samayn karaa maxaa la yihaha mutadawa amiiru nafsi halkaasaan gelayaa marka faida facalahu haduu sameeyo wey siyaadada faida facalahu siyaadada hadduu sameeyo lam yakun kuma ahaanin wey waajiban waajib kuma ahaanin wey ida facalahu lam yakun waajiban ka saa'ir nawaafil sida nawaafisho kale weeyo waajib kuma ahaanin wey marka shilaasi waa garmay warkiisaasaana saxa weeye warkiisaana saxa wey ayib waxyaalaha lagu jawaaba waxaa ka mid a waxaa la yidhaah mar hadday bannaanta caddaatay in laga tegi karo waajib miyaa bannaan baa in laga tegi karo aan garanay baa layihi xanaafey haddaad tiraahdaan rukuucdan halka saac waajibaad kurtigeed aadna haddana ogolaateen in markuu saa u rukuucaba uu ka tegi karo hadda shay waajib miyaa laga tegi karaa hay waajiba laga watay wajibka inaad la timaado macnaheed marka waxaa weeye hoos soo degaa la yidhi hawshaan dheer inta dheer oo dambe oo dhan waa sunno iyo siyaadiya khayr weeye waajibkiina inta yartaa horu kaaga dhacayo laakiin inuu khayr iyo sunnataa iyo ajir aad ka helaysa doodu kama taagna faslun faama idaa naqasa hadduu ka nuqsaamiyo soomaa can ilma'muuri bihi nadarta waad fiirinaysaa qaybtii saddexaad waa tanaa qaybtii saddexaad waa tanaa iska fiiri faama idaa naqasa hadduu ka nusqaamiyo qofka ma'muurka amr wuxuu ka nusqaamiyo ka yareeya can ilmamuuri bihi shaygii la amray ayuu ka nusqaamiyey weeye sidii loo faray buu ka nusqaamiyey nadarta waa fiirinaysa hadegdegi wey xukna haridi wey fiir wey masalada ka baaraandeg fain hadduu ka nusqaamiyo mamuurku minhu xaggiisa hadduu wax ka nusqaamiyo ficilkii shaygii mamuur bihi hadduu ka nusqaamiyo minhu de mamuur bihi weeye ma shay hadduu ka nusqaamiyo huwa asagu wa shardun awe fii sixati inuu asax shay shardi sixa u ahaa eh, sixadiisi shardi u ah hadduu nusqaamiyo oo gooyo kaلsalaati salaadii oo kale weeyo bغayri qirا'ati ahaatay in quraan la akriya ahaatoo kale wey qirاa waxba lagu akrine lam yujzihi kama gudahayo lam yujzihi kama gudahayo war salaada shaygii lagu amray oo lagu yihi salaad lagu yihi waxaad ka tagtay shay salaadaas shardi min shuruudi sixatiha baad ka tagtay oo muxuu ahaa qiraa'a inaad la timaado salaada qiraadeeda waa la isku hayaa qiraaada waa la isku hayaa ayb marka qiraaadii oo qiraaada laakiin hadda inuu wadaadku laftiisa u shardi ku magacaabo tasaamux baa ku jira lannu qiraa'adu waa inay rugni tahay wey lannu rugniga shardiga maxaa lagu yaqaanaa shardigu waa maa yaqacu qabla wey ah, ah, shardigu maa yaqacu qabla wey warugnu waxaa wey maa yaqacu fi daakhili shay alaysa kadalika ah, shuruuddu waa waxa cibaadada horteeda dhacay sidii inaad soo weysaysato inaad qiblada qaabisho waktigu inuu galo cawrada inaad asturto inaad qiblada u jeensato shuruud arkaantu maxay tahay waa daakhilka shaygu allahu akbarti ka bilaabata waa maxaa la yihahda arkaantii baa bilaabanaysa marka qiraa'adu waa rugni wey lakin waxaa laga yaaba fuqahadu mararka qaarkood ayay waxay shardiga iyo iyo rugniga ayay isku sug u dhigaan maxayna isku sug u dhigayaan shardiga haddaad ka tagto mashruudkii ma jiro waa baatil wey rugniga haddaad ka tagto shaygu rugniga waa baatil oo asna ma asaxayo wey maadaama marka shardiga wuxuu ku xirna aysan asaxayn rugniga wuxuu ku xirna aysan asaxaynin yay isdaba mariyaan oo waxay ku dhihi rugni baa laga tegey shardi baa laga tegey waa isdhaafiyaan marka waa saa u fahanto wxugii marka fain naqasa hadduu ka nuqsaamiyo mamuurka qofka wax la amray wuxuu ka nusqaamiya minhu min almamuuri bihi shayga la amray wuxuu ka nusqaamiya ma shaybu ka nusqaamiya huwa isaga wa shardin u ah shardigu u yahay fii صixati inuu asax shay shardi u ah ayuu nusqaamiyo meesha ka saaray weeye waa sida طahaaradii oo kale inaad salaada طahaarada aad ka tagto qiraacadii salaada inaad ka tagto qiblada inaad qaabisho aad ka tagto waktigii oon gelin laguu shardiyay inaad ayoon gelin inaad tukato kasalaati bigayri qira'atin weeye lam yujzihi kama gudahayo salaad maada tukan baa lagu leey hor salaadii soo celi ayaa lagu oranaya lanno maxaa yeelay wuu nuqsaamiyey shay sixadii salaada ay ku taagna ayuu ka nusqaamiye wey oo walam yadkhul ma gelin buu ku yidhi filmri amarkiina muusan gelin wey amarkii iyo wii loo dirayna muusan gelin mana usan samaynin ah, waxaan hadda uu sameeyey salaada qiraa'la'aanta walam yadkhul salaada qiraa'la'aantahu lam yadkhul ma gelin weeye filmr amarkii lagu diray ma gelin wey la soco salaadan hadda aad tukato qiraa'a la'aanta amarkii ilaahay ku amray rasuulkiisu ku amray muslimiintu ay ku kama tirsana mana ay gelin amar adug ah, hawl adugu awaato ah, sheeka baraley la tagoo walam yadkhul muna uusan gelin weeye waxa uu sameeyey salaada qiraa'a la'aanta uu sameeyey fi lamri amarkii kuma jirta ilaahay rasuulkiisu ku amreen liannahu maxaa yeelay lam ya'tu muusan imaan weeye bilma'muuri bihi shaygii la amray umuusan imaan cala aladii amar sifadii qaabka ulamuusan imaan umira bihi la amray qaabkii la amray iyo sifadii iyo dhaqankii loo amray iyo sidii laga rabay oo imaan waxaan loo dirin buu sameeyey salaad shuruuddeeda wata arkaanteeda wata loo diray asagu shuruuddii buu ka tegey arkaantii burburiyey marka waxaa lu leeya wixii laguu diray ma aadan qaban waa la canaanan waa la cambaarayn hawshina keen baa la odhanhayaa dibadiisuna beri ma noqonayso marka shuraasi taana saasu ku yiri waa hadday shardi sixa iyo rugni haddii la buriyo wuxuu ku yiri wixii laguu diray ma aadan samayn waa lagaa dalbaaya wey amarkiina weli waa lagaa raba waanu ku saaran dimadaadu saaran yahay warkiisu waa cadyahay taasu waa qaab qaabka labaad waxaa weeye ila nabartaa lagu yiri waa in naqasa hadduu ka nuqsaamiyo minhu min alma'muuri wuxuu ka nusqaamiye maa shaybu ka nusqaamiye laysa aan ahayn bishardin waxaan shardi ahayn bu ka nusqaamiye shay mustaxaba iyo shay sunnaa iyo ayuu ka nusqaamiye wey shardi ma gaarsan sixa ma gaarsana taas waa ka tasmiyati oo kale bismilaahdo kale wey bismilaah oo kale fi ahaarati markaad weysaysanaysee ajzahu uu kaa gudahayaabu ku yiri waa kaa gudaysaa weye ahaaradaas waa kaa gudaysaa can ilmamuuri bi wii lagu amray waa kaa gudaysaa weye wixii lagu amrayna waa gelaysaayo waad samaysa waa la timid saas wataa baa imaanaysa lakin asagu waa khilaaf buu gelin doonaa khilaaf buu gelin doonaa marka tasmiyat e, wuduu waa laysku hayaa mawaajib mise waajib ma aha waa laysku hayaa waa laysku haya tasmiyat mawaajib mise waajib ma aha madaahib ayaa ku jirta wey madaahib ayaa ku jirta marka xadiis hadday ku soo aroortayna sixada lafteed waa la isku hayaa laakiin waxay u badan tahay inay xasan tahay xadiista ku soo aroortay tasmiyadu inay xasan tahay bay u badan tahay wey ma waajiba ah, mise waa sunno waxaa loo badan yahay inay sunno tahay inay sunno tahay ayaa loo badan yahay ayib siiqadeed iyo qaabkee maxaa loo dhahay ma bismi illaahi baa la dhahayaa mise bismi illahi raxmaan raxiim baa la dhahayaa mise allahu acdam baa la dhahayaa allahu ajal miyaa la dhahay maxaa la dhahayaa ayana waa la isku hayaa axnaaftu waxay leeyihin wax kastoo dikrulahi caza wajal oo la kaaga asaxaysaa ah, allahu akbari haddaad tirahdo allahu kabiir haddaad tirado allahu cadiim haddaad tirado waxay dhahan asaxad asaxaysaa laakiin jamaahiir ahlicilmi waxay qabaan laba qodob in mid lala yimaado bismi inaad la timaado ama bismi raxmaan raxiim bismi illahi inaad tiraahdo iyo bismi illahi raxim inad tirahdo kee fiican waxaa fiican oo xadiistu u badan tahay oo ku tusaysa riwaayaadka xadiistu bismi bas inaad ku gaabsato sida markaad raashinka cunaysoo kale bismilah inaad ku absataa fiican imaamu nawowi kitaabkiisa adkaarka adkaarko kale wuxuu kusoo raraa baan jeclahay haddaan maskaxdu iqaldin inuu kusoo raro bismillahi raxmaan raxim aan rajaynayaa waa marjuux inaad bismillahi raxmaan raxiim tira waa marjuux waa laga xoog badan waxaa raajixa inaad tiraahdo bismillah inaad ku gaabsato saas axaadiis iyo riwaayaadka saxiixa saas ishaarayaan almuhim tasmiyada marka xukunkeedii waa la isku hayaa marka wuxuu ku yihi shiraasi minaasa hadduu ka nusqaamiy mamuurku minhu min mamuur bi haduu ka nusqaamiy maa laysa shay aan ahayn bishard hadduu ka nusqaamiy ka tasmiyati oo kale weeye oo fi طahaarati ahaatay oo bismillah inaad ahaata ahay aad dhahda ahayd ajza'hu way ka gudaysaa طahaaradaas can ilmamuur bi wixii la amray oo ahayd bismillaah dheh waa ka gudaysaa ah, waa ka gudaysa طahaaradaas waa ka gudaysaa waana soconaysaa hawsha iyada waa soconaysaa waa ansaxaysaa wixii loo dirayna waa la yimid sidaasu maxaa la yidhaahdaa marka maadaama uusan waxaad ka tagtay oo tasmiyada uusan tahaarada shardi sixa u ahayn tahaaradii waa kaa gudaysaa waana asaxaysaa waana ku tukan kartaa horeyn u soco lagu odhanahayaa ayb whal ydkulu ma gelahayaa wey whal ydkulu dalika hal ydkulu dalika alficlu اmanquus almamuur اmanquus wey alficlu اmanquus wاlmamuur اmanquus shayga la nusqaamiye oo wax laga gooyey ma gelaya fi اlamri amarkii laguu diray iyo hawshii lagu faray ilaa hawl baa lagu faray adiguna waxbaad ka goysa alays kadalik wixii laguu diro maadaamaad wax ka nusqaamiso boqol iyo boqol kiiba boqol baa lagu shaygaa samee saad sagaashan iyo sagaal baad la timid xabadna waad goys waxaan aad samaysoo sagaashan iyo sagaalkaad la timid hawshii laguu diray ma tahay oo ma laga soo qaadahayaabuu ku yihi wadaag wahal yadkhulu daalika ficilkaas manquuska oo nusqaamisay mamuur bihi aad nusqaamisay ma gelahayaa fi lamri amarkii laguu diray ma gelahayaa wuxuu ku yidhi aلظaahiru sida muuqataa waxa weeye min qowli asxaabina أنhu laa ydkل ma gelahyo weye في اmri amarkii lagu diray ma gelahyo aqwaaشha asxaabtanada markii la eegeego rogrogo la baaro ظaahirka waxaa ka muuqata bu yahe inuusan amarkii gelaynin amarki inuusan gelaynin oo muxuusan u gelaynin cilada ku jirta sababk mayd cilada ku jirta sabab ku jira waxaa weeye asagoo hadda inuu baraarujiyey ahay laakiin muu baraarujiy cilada ku jirta waxaa weeye waxay leeyihiin weysada bisinkii laga tegey waa makruh waxay ahayd sunno iyo mustaxab iyo shay la jecelyahay inaad bismillah tiraahdo bisinkii waad goys waad ka tagtaa waxay ku leeyihin tahaarada noocaasoo bisinka laga tegey waa makruuh waa laga fiican yahay shay makruuha ah oo laga fiican yahay inaan dhahna amarkiibaa ku fulaayo galaaya annagu ma yeelin afkan ka haysanaabay meesha meesha wa laga dhilandhilan so midna arag shaygan waxay dhaheen tahaaradan waa tahaaro makruuha bisinkii baad ka tagtay shay makruuha inaan dhahna amarkii ilaahay baa ku fulaaya amarkii rasuulkaa ku fulaaya hawsha waa ku soconaysaa waxay anaga waa nagu adag tahay meesha wax ka cilayar halkaa wey halka marka الظaahiru min qowli أصxaabina أnahu laa yadkhulu fi اlamri amarka inuusan gelayn wey amarka inuusan gelaynin saasaa ka mudan waqaala asxaabu abi xaniifa sooma jeedid asxaabu abi xaniifa waxay dhaheen yadkhulu fi اlamri amarki waa gelahaya amarkii waa gelahayaa bay dhaheen lannu ayagu maxaa la yihaahdaa ii sheeg wax dhiba agtoodaba kama lahayn wax dhiba hawsha agtooda ay ka lahayd muطlaqu maxaa la yihaahdaa amri bay hawl bay iska ahayd wax agtanada dhiba kama lahayn waa gelaya hawshiina tahaara un baa laga rabay orow socmaan dhahaynaa bay dheheen waa gelaya ba wahada hayru صaxiix wey warka ay dhaheenna waa hayru صaxiix weeye warfayow ma aha wey hawl makruuha buu qofkii sameeye amarkiina waa kaga gudahayaa wax dhibana male warkaas waxa yihi far baa ku godan bushi baa ku jira لأn maxaa yeelay لأn makruha شhayga makruh ad ag makruh sheeg sooma jeedin meeshu makruh sheeg sooma jeedin laakiin waxay marka hore yidhi adhar min qawli asxaabi an yadkul fi اlamr inuu noo cilayay ahay laakiin markuu qowl asxaab abu xaniifa keenay iyuu makruhi keenay لأn اmakruha shayga makruh ah oo la karaahisto la nacay manhiyu canhu waa shay lagaaba nahiyeyba waa shay lagaa reebayo laguu diiday wey laakiin diidadiisu ma aha diidahe go-an maaha maxay tahay waa diidahe maaa l ogaa haafa wey laakiin ti boqolka boqol ma ahayn falaa yajuusu marka ma banaana buu yihi hadduu makruuhu manhiyu canhu yahay ma banaana an yadkhula inuu galo fii lafdi اlamri lafdiga amarka inuu galo oo amarkii aad fulinaysay oo wuduuga aad la imaanaysay inuu galo ma banaana buu yihi kalmuxarami sida shayga xaaraamta war shay xaaraam o ilaahay amarkiisa ma galaayo maku fulaawe maya xaaraamtuna waa meel amarkuna waa amarku wa lagu diray xaaraamti nahyigune waa shawl gooniyo laba inaad ka fogaato marka sida aan muxaramku u gelaynin amarka ayuusan nahyiguna iyo makruuhna uusan u gelaynin ayuu shiraasku yahy marka waxadasaa usii weyn oo macno leh ma jirto wey marka muhiimaddu waxa wey waa masalada un laysku hayo marka makruuh waysada laga tegey tasmiyadeedii inay makruuh tahay ayay ragga shaaficiyada qabaan mar hadday makruuh tahana amarkii kuma fulin bay dheheen amarkii kuma fulin karaahu ku jiraa amarkiina kuma fulin axnaaftan waxay dheheen amarkii waa fulay waana dhacaysaa waana lagala niqasho waa laga diido waxaa la yidhi sida shayga xaaraamtana amar uusan ugu fulin makruuhana amarku kuma fulo sidaasa maxaa la yidhaahdaa lagu bushiyey nimanka xanaafta hada wabilahi towfiiq sal allah wasalam calaa nabiyina moxamed وعلى آله وصحبه أجمعين